بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة waxaynu cashirkeenna ka bilaabaynaa boga boqol iyo sideed iyo labaatan iyo cunwaanka ah annakiratu walmacrifa sheikheennini kutubtii aan soo dhigannay oo dhan wuu garab maray xagga tartiibka waxaynu ogeyn marka laga hadlo marfuucaadka asmaada ee laga hadlo mansuubaadka asmaada ee laga hadlo majruuraadka asmaada ayaa afcaasha inta badan la keenaa ama afcaasha waxa lagu daraabaa marfuucaadka ayaa la yskaga daraa ama waa loo horreysiiyaa ama waa laga dambaysiiyaa sheekheennu wuxuu sameeyey ficilladii buu xagga hore mariyey kadibna macrifadii iyo nakiradii axkaamtii mufradaadka la odhan jiray axkaamulmufradaad buu xaggan keenay oo annakira walmacrifa ah annakira waalmacrifa iyo an anwaacdii macrifada ayuu sheekhu halkan keenay haddaba nakiradu waa shay aan la garanaynin ama jinsigiisa ku faafa macrifaduna waa shay la garanayo ama khaas ah oo wax la garanayo ku dhacaysa ayaa macrifo la odhanayaa annakira walmacrifa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa sharaf badan macrifada sharaftaasi waxay xaq u leedahay in la hormariyo macrifada waxay yidhaahdeen waxa xagga hore nakiraduna way ka shaamilsan tahay oo way ka asalsan tahay haddaba waxay tilmaamaysaa asalnimaduna in la horraysiiyo nakirada ashrafnimaduna in la horraysiiyo macrifada labaduba sidaas mid kastiba nugtuu haystaa ama ujeedduu leeyahay lagu hormarinayo nakiradu way waa asaloo waa in la horraysiiyaa waxay leedahay maadaamuun asal ahay waa in lay horreysiiyaa macrifaduna waxay leedahay ashraf baan ahay anaa sharaf badani waa in lay horreysiiyaa culimmadu waxay yidhaahdeen annukaat laa tatasaaxam nugtooyinka keenaya in mid la horreysiiyaa isma cidhiidhiyaan nugtooyinku wax iscidhiidhiyaya ma aha oo noqon maayaan haddaba kutubta qaar macrifaday hormariyaan qaarna nakirada qoladaad aragtaba sidooda u raac annakira walmacrifa alismu ismigu darbaani waa laba qaybood faslun buu yidhi alismu darbaan faslun waynu soo marno waa faasil waa ka kala sooca cashirka hore iyo cashirka dambe alismu darbaan ismigu waa laba qaybood marka la eego macrifadiiyo nakirada labadaasunbuu noqoni ama waa macrifo ama waa nakiro sheekhu haddaba alismu darbaan halkuu ka yidhi ficilka laftiisu miyuuna macrifiya nakiro noqon oo xarafka laftiisu miyuuna macrifiya nakiro noqon macrifiyada nakirada ma ismigunbaa la gooniya muxuu sheekhu alismu darbaan u yidhi talow culimmadu waxay tilmaameen ficilka inaan macrifana la odhan karaynin nakirana la odhan karaynin xarafkana inaan macrifana la odhan karayn nakirana la odhan karayn keliya ismiga unbaa macrifiya nakiro ku sifooba culimmadu labay halkaa u qaybsameen qole waxay yidhaahdeen ismigu ama waa macrifo waa wax la garanayo ama waa nakiro waxaan la garanaynin wax ka dhexeeyaase ma jiraan waa siduu sheekheenani qabo jumhuurtuna saasay qabaan qolana waxay yidhaahdeen ismigu waa saddex qaybood qayb macrifo ah waa qaybta lainoo sharxi doono iyo qayb nakiro ah waa qaybtaa nakiradan la geranaynin iyo qayb laawalaaya laawalaa laawalaa waxaa weeye macrifona ma aha nakirana ma aha waa ereygu markuuna alna wadan tanwiinna wadanin sida ma iyo man oo kale ayay leeyihin macrifona maaha nakirana ma aha waa daciif qoladaa laawalaaga keenaysaa waxaynu leenahay ismigu ama waa macrifo ama waa nakiro wax u dhexeeyaana ma jiro faslun alismu ismigii darbaani waa laba qaybood nakiratun mid nakiro ah wa huwa nakiradu maa shaaca waa ka ku faafa fii jinsin jinsi buu ku faafayaa jinsiga oo mawjuudin jira jinsi jira ayuu ku faafayaa waa ka rajulin oo kale magaca rajulin rajulin haddaynu soo qaadanno waa nin nin kastoon aragnaaba dee waa rajul haddaad ninkan aragto waa rajul haddaad ninkan kale aragto waa rajul qof alla qofkaad aragtaa magacaa rajul awuu qaadanaya waa jinsi mawjuuda ow muqadar ama jinsi la qadarayo ayuu ku faafayaa waa ka shamsin cadceed oo kale cadceeddu waa xabaduun waxaynu ku ognahay inay cadceeddu miduun tahay meelo badan marka nusuusta la akhriyo ayaynu ogaanaynaa cadceeddu inay midhuun tahay waxaan ognahay nebiga inay ka sugan tahay sala allahu calayhi wasalam cadceedda inay ilaahay ay taxta alcarshi intay ku sujuuddo inay ilaahay weydiisato idan iyo ogolaansho ay mar dambe ku soo baxdo mar dambe hadday cadceeddii hore ay labadan cadceedood hadday kala duwan yihiin ma mar dambey weydiisan lahayd iyo idan ile waa markii koobaadbe cadceeddu m ma aha waa midun midanunbaa inoo soo noqnoqoto o ilaahay inoo soo bixiyaa tanunbaa inoo soo noqnoqota nimanka falsafadda qaar baa qaba waxay yidhaahdeen dhowr iyo toban kun oo cadeedood baa jira bay yidhahdeen saddex iyo toban kun oo cadeedood ayaa jira bay yidhahdeen waa asxaabulfalaasifa iyagaa agtooda cadceeddu way fara badan tahay qaar baa ku odhanaya dhulkeennani baa cadceed yahay dhulkeennani baa dee waa iska kowkabkaa ah, hawada bannaan socdee awoodda ilaahay haysee ummadaha kale ee dee meelaha kale iyo waxyaabaha kale uuman aarmu iftiin u bixinayaa bay yidhaahdeen cidda ka fogaan mu iftiin iyo nuur u bixinaya oo cadceed uu u yahay waa iska hadal weeyi dhulkeennani cadceed ma aha nimankaasi way dawaqeen mufti hore masar muftigii hore masar ayaa wax ka qoray oo wuxuu isaga laftiisu ku khaldamay wuxuu mooday cadceeddu inay fara badan tahay oo dhowr iyo toban kun oo cadceedood qoladaa qabta ayuu wax ka raacay waa arrin khaldan weeyi cadceeddu waa midun haddaba waa muqader ka shamsin baynu leenahay ka shamsin ereyga shamsin waxa weye waa cadceed mid a weeyaan cadceed mid a weeyi kolkaa mid labaad ma jirto hadday jiri lahayd cadceed labaadi magacan unba yeelan lahayd shamse ah sida rajulka ninkani uu rajul u yahay kan kalena uu rajul u yahay haddii cadceedo badan ilaahay abuuri lahaa magacan unbaa dhexayn lahaa shamsun baa la odhan lahaa tii la arkaaba laakiin middanun baynu aragnay waa jinsi muqadara ah haddaba alismu ismigu darbaani waa laba qaybood nakiratun mid nakiro ah wahuwa kaasi maa shaaca waa ka ku faafa ama maa shaaca waa ka ku faafay fii jinsin jinsi dhexdiibuu ku faafay jinsiga oo mawjuudin mawjuud ah oo la helayo jinsi la helayo ayuu ku faafay ka rajulin oo kaleba weeye ow muqadarin ama jinsi muqadar ah oon la haynin oo xabad laga hayo ayuu ku faafay ka shamsin oo kaleba weeye wa macrifatin iyo macrifo ka kalena waa macrifo wahiya macrifadu sitatun lix weeyaan lix baa macrifo loo yaqaanaa sheekheennu lix buu inoo sheegay maxamed ibnu maalig oo alfiyada qorayna xabbe toddobaad buu inoogu daray oo annakiratu lmaqsuuda buu inoogu daray sheekheennanina kitaabka awdaxa toddobuu ka dhigay oo maxamed ibnu maalig buu waafaqay kitaabkeennana lix buu ka dhigay oo sheekheennani u noqnoqday inkastoo baabka munaadaha uu inoogu keeni doono nakira almaqsuuda inay macrifada ku jirto baabka munaadaha kolka sheekeenin hadda halku lix ka leeyahay dhab ahaan waa toddoba oo kutubtiisa kalena wuu ku caddeeyey isla kitaabkana baab inoo iman doona ayuu ku sheegi doonaa macrifadu waa toddoba haddaba toddoba shay addamiiru damiir baa ugu horeeya ereyga damiirhi waa ficiil faciil waana bimacnaa mufcal ama mud bimacnaa mafcuul oo mudmar baa looga jeedaa mudmar buu la macno yahay mudmar ayuu la macno yahay damiirka waxaa damiir loogu bixiyey waa mina dumuur oo waa boglaalli iyo gaajo uu gaajoonaya dumuurku farasku markuu la gaajaysiiyo ayaa la odhan jiray daamir albatni ama dumuur damiirka waxaa damiir loogu bixiyey waa liqilati xuruufihi gaajada la sheegaya waa xuruuf yaraanta ninka masalan ismaaciil la yidhaah ismaaciil waa toddoba xaraf hadduu jelastu yidhah bal ka warran jelastu uu damiirkaa isticmaalo ta'da ah halkuu toddoba xaraf ka isticmaali lahaa hal xaraf buu ka isticmaalayaa miyayna kala xuruuf yarayn inaad ismaaciil isticmaasho iyo inaad jalastu ta'da ku jirto qura isticmaasho aad bay u kala xuruuf yar yihiin toddoba xaraf iyo hal xaraf damiirku haddaba inuu gaajoonayaa laga dhigay maadaamay xuruuftiisu yar tahay adamiir marka damiir loo bixinayo waa damuur buu ka yimidoo gaajida ama boglaalida ah liqilati xuruufihi baa loo yidhi haddii mudmar la yidhaahdana min alidmaar buu ka yimid oo alikhfaa qarsoonida ah sifaadkiisa ayaa hamsi u badan markaa xuruuftan uu damiirku ka koobmo addamiiru waa damiirkii wa huwa damiirku maa dalla waa ka kutusiya calaa mutakalimin mid hadlayabuu kutusiyaa ow mukhaatabin mid lala hadlayabuu kutusiyaa ow ghaa'ibin mid maqan buu kutusiyaa wa huwa damiirku imaa mustatirun inuu mustatir yahay mid qarsoon kalmuqadari ka la qadarayo wujuuban waajibnimo loo qadarayo fii naxwi aquumu aquumu iyo waxa la midka ah ficil kastoo mudaaricoo hamse laga bilaabay ana baa loo qadaraa wa naquumu oo kale ka waajib loogu qadarayo waa ficil kastaoo mudaaric oo nuun laga bilaabay naxnu baa loo qadaraa ow jawaasan ama jawaas baa loo qadari fii naxwi zaydun yaquumu zayd ninka la yidhaah wuu kacayaa zaydun yaquumu zaydun waa mubtada yaquumuna waa ficil mudaaric yaquumudaa huwa baa la qadarayaa waa ficil kastaoo mudaarica oo ya ka bilowda oo dee mubtadihiisii la hormariyey jaa'is baa loo qadari waa mustatir intaasi ow baarisun ama baaris buu damiirku noqon wa huwa damiirka baariski ihi imaa mutasilun inuu mutasil yahay oo caamilkiisa uu ku xigo caamilkaasi ismi buu noqon karaa oo ficil buu noqon karaa oo xaraf buu noqon karaa mutasil ka taa'i qumtu anaa istaagay ta'daasi waa mutasil hadda saddexda xarakaba way ku bannaan tahay ama qumtu dhow anaa istaagay ama qumta dhow adaa istaagay ama qumti dhow adnina inanay adigaa istaagtay wakaafi akramaka akramaka kaafkiisana laba xarakaa ku bannaan ama kor dhawoo akramaka war aduu ku sharfiyeydhe ama hoos dhigoo akramaki inanay adigu ku sharfiyeydhe wahaai wahaai hulaamuhu hulaamuhu ha'diisa hulaamuhu ha'da ku jirta iyadana damiir weeyaan waa damiir mutasila sheekhu mutasilkii saddex buu inoogu tusaaleeyey ta'da qumtu ku jirta iyo kaafka akramaka ku jira iyo ha'da hulaamuhu ku jirta ama ulaamihi baad odhan kartaaba haddaad doonto wahaai ulaamihi ayaad odhan kartaaba saddexdaa tusaale sheekhu wuxuu u kala keenay wuxuu ina tusinayaa culimo inuu mutasilku mar fii maxalli rafcin yahay sida qumtu inuu marna fii maxali nasmin yahay sida akramaka kaafka ku jira inuu marna fii maxalli jarin yahay sida hulaamuhu ha'da ku jirtaa ha'daasi waa fii maxalli jarin maxalka ayaa haddaba kala baydhay oo kala duwanaaday ow munfasilun munfasil buu noqon oo damiirkii waa munfasil ka ana oo kaleba weeye aniga wa anta oo kaleba weeye war adiga wa huwa oo kaleba weeye kii maqnaa wahiya oo wa iyaaya haddaba ana iyo anta iyo huwa saddexdaasi wuxuu ka socdaa munfasil fii maxalli rafcina inta dambana munfasil fii maxalli nasbina munfasilkuna fii maxalli jarin ma yeesho ana iyo anta iyo huwa wuxuu saddex uga dhiga iyagoo fii maxalli rafcin marna noocoogaa mutakallima sida ana marna nooca ayaa mukhaadaba sida anta marna nooca ayaa ghaa'iba sida huwa ow munfasilun munfasil buu noqon waa mid keligii qormaya oo caamilka aan lala qormayn ka ana oo kaleba wey ana ana waa damiiroo keligeed bay qorantaa wa huwa oo kaleba weeye huwa huwa waa damiiroo keligeed bay qorantaa wa iyaaya oo kaleba weeye iyaaya waa damiiroo keligeed bay qorantaa walaa fasla fasal ma jiro maca imkaanilwasli wasligu hadduu suurtogel yahay sheekhu qaacido muhiima buu halkan inoo keenay waa axkaamu damiir buu galay axkaamu damiir damiirka wuu inoo tacriifiyey anwaacdiisana wuu inoo sheegay gebagabadii axkaamtiibuu hadda marayaa wuxuu ina yidhi walaa fasla maca imkaani lwasli waa qaacido muhiimuu ishaarayaa sheekhu horta hadafka iyo ujeeddada damiir loo sameeyaa waa maxay qasadka damiirka loola yimaadaa waa alikhtisaar mar kastoo doonaysa hadalkaagu inuu koobmo magaca inta layska daayo ayaa baronownka ama damiirka la qaadanaya ama magacuyaalka la qaadanaya mar kastoo doonaysa hadalkaagu inuu soo ururo damiirka ayaa kuu fudud inaad qaadato maadaamoo damiirka hadafka loo keenay iyo qasadkuba uu yahay alikhtisaar mutasilka iyo munfasilka yaa mukhtasaroo kooban yaa hadafkii buuxinaya mutasil iyo munfasil yaa kooban mutasilka haddaba kol hadduu mutasilku uu kooban yahay meel kaste oo mutasilku uu suurtogel yahay waa la diidayaa munfasil laga dhigo waa xukun axkaamta damiirka ka a xukun axkaamta damiirka kamida wey hadduu mutasil suurtoobayo culima munfasilku waa mamnuuc qumtu imika markaan idhaha ama dahabtu anaa tegey sow maaha dahabtu ta'daasi sow mutasil maaha dahabtu ku jirtaa maadaamoo dahabtu ta'deedu ay mutasil tahay waxaa la diidayaa inaad tidhaa dahaba ana dahaba ana maaha afcarabi baa lagu odhan dahaba ana afcarabi ma aha maxaad munfasil anada uga dhigtay mutasil baa suurtagal ah oo dahabtu inaad tidhaahdo ayaa suuroobayse halkaa ayaynu leenahay khaladka ayaa ka soo kordhaya ama lama ogolo ayaynu leenahay khaladka noocaasa inaynu ku hadalno dahaba ana waa mamnuuc walaa fasla fasal ma jiro maca imkaanilwasli wasligu kiiyuu suuroobayo wasli waa itisaalkii itisaal hadduu suuroobayo infisaalka lama ogola laba mas'alo mooyaane laba mas'aloa la ogol yahay wasli iyo fasli labaduba ay bannaanaanayaan fii naxwi lhaai ha'da iyo waxaa la midka ilaa fii naxwi lhaai ha'da iyo waxa lamidka a ah mooyaan min selniihi ka ahaaday ereyga selniihi ha baa ku jirta ha'da selniihi ku jirta fasligeegana waa la ogol yahay itisaalkeegana waa la ogol yahay labaduba way bannaan yihiin bimarjuuxiyatin si laga xoog badan yahay ayuu fasalku ku bannaan yahay salniihi salniihiyay u taagan tahay ereyga salnihi culima wuxuu u taagan yahay caamil kaste oo laba damiir sita eegay shardi caamilku waa inuu laba damiir sito caamilku waa inuu laba damiir sito o shuruudahaan u baahannahay waa in caamil la helo caamilu damiir waa in la helo caamilkaa damiirku waa inuu laba damiir sito labada damiiruu sito midi waa inuu fii maxalli rafcin yahay labada damiiruu sito waa inuu midi fii maxalli rafci noqdaa waa shardi labada damiiruu sitaa waa inay kala macrifaysan yihiin isku derajo looma baahna damiirulmukhaadab looma wada baahna damiirulmutakalim looma wada baahna damiirulghaa'ib looma wada baahna waa inuu midina mutakalim noqdo midina wax kale ama midina mukhaadab midina wax kale laba damiiroo kala macrifaysan waa inay yihiin saddex afar ka acrafkaa waa in la horraysiiyo ka macrifaysan waa in xagga hore la mariyo afartaa shardi markaynu helno ayaa damiirka dambe itisaalkuna suurtagal uu noqon infisaalkuna suurtagal ayuu noqon labadaba waxaynu leenahay waa suurtoobayaa markaa itisaal iyo infisaalka ka alla kaan doonno ayaynu ka dhigaynaa ama itisaalka qaado ama infisaalka qaado maxaynu qaadanay salniihi eg caamil waa in la helaa salni waa caamil laba damiir waa inuu sitaa ya-du waa damiir ha waa damiir labada damiir midi waa inuu fii maxalli rafcin yahay salni ya-da ayaa fii maxalli rafcina salniihi hadda labadii fii maxalli nasbin bayba isla noqdeenba labadan hadda u noo tusaaleeyey fii maxalli nasbin bay isla noqdeenba laakiin acrifiyadii baynu haynaa waa inuu midi acraf noqdaayo inay isku martabo noqonin ya-da ayaa hadda iminka damiirulmukhaatab ah waxaynu haynaa ha-duna waa damiirulqaa'ib ka acrafkaa ah waa in la hormariyaa waxaynu hormarinay ya-dii baynu hormarinay haddaba labadan mas'alo ama mas'aladan aynu hadda soo horraysiinay sheekheennu sida inoo muuqata tusaalaha selniihi uu keenay damiirka hore fii maxalli rafcin uma shardinin oo tusaalihiisanaan ka garanaynaa selniihi uu ku tusaaleeyey waxaa jira iyadanaa laba wejile weji shardigaa qaata oo fi maxalli rafcin la shardiyo iyo weji aan shardigaa qaadanin oo fi maxalli rafcin aan la shardiyeynin kii aan fi maxalli rafcinka la shardiyeyn buu keenay salni waa ficil annaasikh ka soo jeedin u fiirso ficilka annaasikha ka soo jeedin wey hadda selni maaha naasikh laba mafcuulun buu qaadanaya hadduu naasikh ka soo jeedo waa inuu midi fi maxalli rafci noqdo ayaa shardi lagu odhanayaa markaa mas'alo weeyaan taasi mas'alada labaadna waxay culimmadu yidhaahdeen waa inay caamilku uu yahay naasikh ismi iyo khabar qaata ismi iyo khabar waa inuu qaato caamilku ama mubtadiya khabar uu caamilkii geli jiray sida danno iyo kaana iyo wixii la mid ah labada wejiba way ku bannaanaanayaan kaana labada wejiba way ku bannaanaanayaan inaan faslinno iyo inaan waslinno wuxuu yidhi walaa fasla fasal ma jirayo maca imkaanil wasli wasligu hadduu suuroobayo ilaa fii naxwi lhaa'i ha'dii iyo waxa lamidka a ah mooyaane min salniihi iweydii ka ahaatay selniihi iweydii haddaba selniihi haddaynu nidhaahno iweydii ereygaa selniihi waa caamil sida inoo muuqata waa sel buu ficilku ahaa sel ayuu ahaa ficilku salniihi shaygaa i weydii ya hore waa yaa-ulmutakalim oo waa ninkan wax la weydiinayo ha'daasina shay bay ku dhacaysa la weydiinayo ama la su'aalayo oo waa damiirulqaa'ib salni salniihi faacilka yaan ya-da la moodin faacilku waa damiir mustatir ah oo anta ah salniihi war aniga i weydii saasi way bannaan tahay waana sida xooga badan waxaa kaloo bannaan salnii iyaahu ha'daa in munfasil laga dhigaa bannaan oo salni iyaahu la yidhaahdo isagoo wasligii suuroobayu fasliguna suuroobaya waa bimarjuuxiyatin waa laga xoog badan yahay markaa in la fasliyo ayaa laga xoog badan yahay oo salni iyaahu la yidhaahdo wadanantukahu oo kaleba wey danantukahu danantukahu hadda ficilkan danantukahu ihi wuxuu haystaa saddex damiir buuba qaatay ka u horeeya waa fii maxalli rafcin oo labadan kale kaafka iyo ha'da ah ka acrafka ah waa in la horreysiiyaa waa kaafka waa la hormariyey ka dambe ee ha'da ah ama sidan ha loo wasliyo oo danantuka hude waxaan kuu maleeyey shaygii ama munfasil ka dhigoo danantuka iyaahu dhe iyaahu waxa iyadana xoog badan fasliga fasligaa xoog badan waa birujxaanin buu in odhan doonaa waayo tani khabar bay ka socotaa khabarkana waxaa asal u ahaa inuu munfasil yahay danantuka hadaasi khabar bay ka socotaa khabarkuna infisaalka asal u ahaa waa in munfasil laga dhigaa salniihi hadeedana waxaa xoog badan itisaalka qur'aanka inta meelooday kaga soo aroortayna waa mutasil uun anulzimukumuuhaa iyo fasayakfiikahumullaahu iyo weelo badan oo qur'aanka ay kaga soo aroortay itisaalkaa xoogga badan ayaa iyada hore dee munfasilkaa marjuuxiye ahaa itisaalkuna raajix buu ahaa tanna waa cagsi wa kuntahu ha'deeduna waa la mid kuntahu baad ugu dhawaaqi laba damiir baa isku xiga ta'da iyo ha'da haddaad doonto ha'da munfasil baad ka dhigan oo kunta iyaahu baad odhan kunta iyaahu ayaad odhan mas'aladan dambe haddaba waxay culimmada qaarkood ay sii bayaamiyeen inuuna shardi ahayn laba damiir inuu qaataa halka danantukahu iyo kuntahu aynu ka leenahay waxaa laga maarmi karaa bay leeyihiin labada damiir hal damiir xataa hadduu qaato munfasil iyo mutasil baadkaa doonto ka dhigaysaa bay kuleeyihiin hal damiir oo khabar ah laakiin ismi inuu noqdo looma baahna waayo waxaaba jirtay xadiis in yaku in muxuu ahaa in yakunhu baan doonaya in yakunhu hadduu dajaalkii noqdo falan tusallada calayhi lagugu sallidi maayo ninkii cumar binu khadaab ninkii isha cawarnaa ee cumar uu moodo inuu dajaal yahay ee nebigu kula in yakunhu falan tusallada calayhi hadduu dajaalba yahay adiga lagugu sallidi maayo waa in yakunhu baan doonayaa yakunhu hal damiir oo qura ayuu sitaa ama in yakunhu u akhri markaa ama in yakun iyaahu u akhri markaa labada wejiba hal damiir xataa hadduu sito mas'aladan dambe waa saasaynu iyada ula shaqayn doonaa insha allah culima sheekeenu labadaa mas'aloo quru soo saaray laakiin axkaam aad u tiro badan oo damiirku uu leeyahay oo ardayga u wanaagsan inuu ogaado ayaa jirta waxba ku leexan mayno wax badane waxaad ogaataa damiirku marjic buu u baahdaa meeluu u noqdo ayuu u baahdaa damiirku damiirka iyo halka uu u noqonaya inay iswaafaqaan ayaa lagama maarmaan ah maalan damiirku hadduu u noqonayo lab hadduu yahay waa in wax lab ah hadduu u noqonayo damiirka waa in lab laga dhigaa maalan dhadig hadduu yahay damiirku dhadig waa inuu noqdaa hadduu mufrad yahay damiirka waa in mufrad laga dhigaa haddii uu laba yahay waa in laba laga dhigaa hadduu jamac yahay waan sidaas aynu ula shaqaynaynaa hadduu dhadig yahay dhadig baynu ula shaqayn halkaa aynu marayno damiirku wuxuu u baahday merjic culimadu hal su-aal ay isweydiiyeen talow damiirka marjiciisu ma kala baydhaa mise ma kala baydhayo damiirku halka uu u noqonayaa inta laba damiir aynu aragno ma dhici kartaa labada damiir laba shay oon islahayn inaan u kala celinno jawaabtu waa nacam hal damiir baynu arkaynaa ama laba damiir baynu laba damiir baynu arkaynaa ama wax ka badan shay qura u celin mayne asalku inuu shay qura u noqdo ahaa meelo kale duwan baynu u celinaynaa sidaa darteed aayaddan qur'aanka ah walaa tastafti maxay aayaddii qur'aanka ahayd walaa tastafti fiihim maxaad maxaa ku xigay walaa tastafti fiihim minhum axadan may ahayd fiihim minhum axadan fiihim iyo minhum damiirkan culimada mufasiriintu markay macnaynayaan fiihimta fii asxaabilkahfi baa lagu macneeyaa minhumtana waxaa lagu macneeyaa asxaabulkahfiga cid aan ahayn sida yahuudii oo kale ayaa lagu macneeyaa minhum kolka way bannaan tahay in la kala leexiyaa aayaddan kale ee ilaahay uu ku leeyahay siia bihim wadaaqa siia bihim e eh? wadaaqa wadaaqa bihim darcan baan doonaya wadaaqa bihim darcan siia bihim waa nabiyullaahi luut baan filaya siia bihim mar kale bihim damiirkaasi qoomkiisiibuu ku dhacayaa siia bihim aad baa looga warwariyo uga xumaaday qoomkiisii wadaaqa bihimna bihimtani martidiibay ku dhacaysaa wadaaqa bihim cidhiidhi buu noqday martida darteed ayuu la cidhiidhi galay kolkaa damiirkii qolana mart qaybna martidiibay u noqotay damiirkii dambe qaybtii horena waxay u noqotay halkee qoomkiisiibay u noqotay e, waa wejiyo banaan oo aynu leenahay culimada mufasiriinta rag badan baa noocaa u isticmaalay hadda aayadan kale ilaahay nebiyulaahi e, muuse laga hadlayey markii ilaahay uu lahaa subxaanahu wa tacaala an ikdi fiihi fi taabuuti fakdi fiihi fi lyami eeg laba damiir baa meeshan ku jira an ikdi fiihi saw maaha ikdi fiihi adaasi muusey ku dhacaysaa an ikdi fiihi ku tuur muuse fi taabuuti sanduuqan yar ku tuur haye maxaa ka dambeeyey fakdi fiihi damiirkan dambana sanduuqay u celiyeen halka muuse ka hore looga celiyey fakdi fiihi sanduuqa kusii tuur halkii filyami badda kusii tuur waynu aragnaa damiirkii markaa aynu kala baydhay axkaamta damiirka ayay ka mid tahay faslun alismu ismigu darbaani waa laba qaybood nakiratun qayb nakiro ah wa huwa isagu maa shaaca waa ka faafa fii jinsin jinsi ku faafa jinsiga oo mawjuudin la helayo ka rajulin oo kale weeye ow muqadarin ama la qadarayo ka shamsin oo kale weeye wa macrifatin iyo macrifo wahiya sitatun waana lix addamiiru waa damiirkii wa huwa damiirku maa dalla waa ka ku tusiya calaa mutakalimin hadle ow mukhaadabin lala hadle ow ghaa'ibin laga hadle ku maqan oo laga hadlayo wa huwa isagu damiirku imaa mustatirun inuu yahay mid mustatir oo qarsoon kalmuqadari ka lagu qadarayo wujuuban waajibnimo loo qadarayo fii naxwi qowlika qowlkaaga kale aquumu waan kacayaa leedahay wanaquumu annagaa kacayna aad leedahay ow amase jawaasan loo qadarayo jaa'iznimo sida fii naxwi zaydun zayd yaquumu wuu kacayaa oo kale ow baarizun ama baaris wa huwa baariskuna imaa mutasilun inuu yahay mid mutasila oo caamilka la xidhiidha ka taa'i qumtu qumtu ta'deeda oo kaleba weeye waana fii maxalli rafcin wa kaafi akramaka akramaka kaafkeegoo kaleba weeye waana fii maxalli nasbin wa haa'i hulaamuhu hulaamuhu kaleba weeye waana fii maxalli jarin ow munfasilun iyo inuu yahay munfasil ka ana oo kaleba weeye wa anta oo kaleba weeye wa huwa oo kaleba weeye wa iyaaya oo kaleba weeye walaa fasla fasal ma jirayo maca imkaanil wasli wasliga suurowgiisa miciisa ilaa fii naxwilhaa'i haadii iyo waxa la midka a mooyaane min salniihi ka ahaaday salniihi bimarjuuxiyatin si welibana laga xoog badan yahay ayuu fasligaasi ku banaanaan wadanantukahu oo kale mooyaane ha'da ku jirta iyo wa kuntahu ha'da ku jirta mooyaane oo birujxaanin si raajixoo xoog badan labadan dambe u noqonaya maxamed ibnu maaligna waa halku jumhuurta ku khilaafayey sheekhu halkaa ishaaro yar baa jirta oo ardayga wanaagsan inuu ogaado damiirka saddex arrimood baa waajiba eh, laba arrimooda waajiba iyo mid ikhtiyaara saddexdaa xukunbu damiir ku leeyahay xagga kitaabada in waajib itisaalku u waajibo masaa'il baa jiro lagu odhanayo mutasilnimadaa waajiba iyo inuu waajib infisaalku u waajibo masaa'il baa lagu odhanaya infisaalkaa waajibay ilaa haddii lagu lagu xasrinayo kale ama inamaa lagu xasrinayo oo kale iyo waxyaabaha lamidka ah infisaalkaa waajiba iyo meelo aan odhanayno waa jawaazulamraynoo saa doonto ka yeel waa labadan mas'ale hadda halkan inoogu qoran bal sharaxa aynu eegno inuu ku yar leexdo iyo inuu iska dhaafo yanqasimu lismu ismigu wuu qeybsami bixasabi tankiiri xagga nakiraynta iyo wa tacriifi xagga macrifaynta ilaa qismayni laba qaybood nakiratin qayb nakira'a ah. wahiya iyada ayaa alaslu asala walihaada kan darteed baan qadamtuha aan u hormariyey nakiradu maadaamay asal tahay iyadaan u hormariyey waa asal inteennan isla fadhida haddaynu maanta isgaranayno maalin aynaan is aqoon unbaa jirtay maalin aynaan is aqoon ayaa jirto macrifo kastaaba nakiray soo martay baa la yidhaahdaa haddaad maanta magac leedaho maxamed lagu yidhaa dee maalintaad dhalatay ilmaad ahayd uurka markaad ku jirtayna uur baad ahayd oo lagumaba kala geranayn mararka qaar inaad noosh iyo inaadan noolay nakiraad ahayd cid ku taqaanay ma jirin kolka waxaad ogtahay wax kastoo macrifo ah nakiruu soo maray baa la yidhaahdaa nakiro ayuu soo maray wahiyal aslu nakirada asala walihaadaa kan darteed asalnimadan darteed ayaan qadamtuha xagga hore u mariyey wa macrifatin iyo mid macrifo ah wahiya iyada ayaa alfarcu faraca walihaadaa sidaa darteed ayaana khartuha xagga dambe iyadana u mariyey fa ama nakiratu nakiradii fa hiya nakiradu cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa camaa shaaca wax ku faafay fii jinsin jinsi ku faafay jinsiga oo mawjuudin la helayo ow muqadarin ama la qadarayo falawalu ka hore ka rajulin oo kale weeyi fa rajulka mawduucun waxaa loo dejiyey limaa shay baa loo dejiyey kaana ahaaday xayawaanan noole naadiqan fikiraya xayawaana naadiq noolaha fikira waa dadka oo dakaran welibana lab ah fa kulamaa wujida mar kastoo la helo min haada aljinsi jinsigaa laga helo waaxidun mid marka laga helo fa haadal ismu ismigani saadiqun wuu ku rumoobayaa calayhi dushiisa wa haanii ka haanigiihina ka shamsin oo kaleba wey shamsin waa cadceed fa innahaa iyada mawduucatun waxaa loo dejiyey limaa kiibaa loo dejiyey kaana ahaaday kowkaban kowkab xidig nahaariyan maalineed oo yansakhu nasakhoo baabi'i uu baabi'inayo duhuuruhu muuqashadiisu wujuuda leyli habeenka jiriddiisa fa xaquhaa haddaba xaqeegu waa cadceedda xaqeegu an tasduqa inay ku rumowdo weeyi calaa mutacadidin waxyaabo fara badan kamaa anna rajulan sida lafdiga rajulihi kadaalika saas oo kale uu u yahay wa innamaa takhallafa wuu hadhay daalika kaasi cashamsadu inay dee ku rumowdo cadeedo badan way hadhay min jihati cadami wujuudi afraadin afraadda jiritaankeega la'aanteeda xaggeega ayay u hadhay lahu isaga aan loo helin filkhaariji khaarijka khaarijka iyo waaqica ayaan cadceedo badan la helin walow wujidad haddii la heli lahaa cadceedo badan la kaana haada lafdu lafdigan shamsiy wuxuu noqon lahaa saalixan mid u suubadan lahaa cadceedahaa badan fa innahu isaga lam yuudac lama dejin calaa an yakuuna inuu noqdo khaasan mid khaasa ka zaydin oo kale iyo wa camrin oo kale wa wainamaa wadica waa la dejiyey wadca asmaa wadca asmaa'i lajnaas asmaada asmaa'uljinsiga ah sida rajul oo kale sidii loo dejiyey baa loo dejiyey oo rajul oo kale calaa sabiili lbedel kaad aragtaaba waa rajul dee haddaad tidhaa nin la hadli maayo ood cali la hadasho ama cumar la hadasho ama cabdi la hadasho dee waa dembaabtay nin la hadli maayo tii socdiga nin la hadlay magaca nin ah waxa weeye wax alla waxaa labka oo dhan buu iskaga dhacaya cadceedna wax alla waxaa cirka ka soo baxay xiddigaa iftiimeen nuura ee habeenka la daga habeenka baabi iyo madowgiisa ayaa cadceed looga jeedaa wa ama almacrifatu macrifadii fa innahaa iyada oo macrifadii ihi tanqasimu way qaybsami sitata aqsaamin lix qaybood bay u qaybsami halkaas sitada uu yidhi ilaa baa ka sii fiicnayd tanqasimu way qaybsami ilaa sitati aqsaamin lix qaybood bay u qaybsami ilaa ayaa halka aada u habboonayd ilaa sitati aqsaamin lix qaybood bay macrifadu u qaybsami sheekheennu toddoba ayooban ka dhignay oo maxamed ibnu maalig baa toddoba inooga dhigay sidaynu ognahay lix qaybood ayay macrifadii culima inoo noqonaysaa aqsaamteedii baa lix ah wayna kala macrifaysan tahay macrifadu oo sheekhu isaga inoo tilmaami doona ama ka hadlaya alqismu alawal qaybta koowaad addamiiru waa damiirkii wa huwa damiirku acrafu sitati lixda isagaa ugu macrifaysan lixda ayaa u macrifaysan buu sheekhu ina yidhi damiirka ayaa lixda ugu macrifaysan ka u macrifaysani waa damiirka acrafu almacaarif bacda lafdi اljalaala waa damiirka ama damiirka acrafu lmacaarif muطlaqan ba aan allahba acrafu lmacaarif muطlaqan ba ah culima waxaynu doonaynaa damiirku maadaamu acrafu ugu macrifaysan macrifada yahay damiirka yaa ugu sii macrifaysan saddexdiisa derajo mutakalimka iyo mukhaadabka iyo haa'ibka yaa u macrifaysan mutakalimka ayaa ku soo xiga mukhaadabka yaa ku soo xiga haa'ibka ayaa ku soo xiga kolkaa damiirkana saddexdiisa sidaas ayay u kala macrifaysan yihiin hal su'aala ayaa haddaba laysweydiiyaa horta damiirka wadcigiisa guud ma juz'i baa mise waa kulli masaladaasi waa masale laga hadlo wadcu damiir wadcu damiir marka laga warramayo wadcigiisa ma waxaa loo dejiyey shay jus-iyi ah oo gaar ah mise waxaa loo dejiyey shay kulliyi ah ayaa loo dejiyey culimmadu waxay qaateen culima damiirka in loo dejiyey shay kulliyi ah kulliyi baa loo dejiyey hadda ana waxaa loo dejiyey mutakalim mutakalimkaasi kuu dooni ha ahaado sida rajul nin loogu dejiyey ninku kuu dooni ha ahaado ana maxaa loo dejiyey baynu nidhi mutakalim mutakalimku guudooni ha noqdo ama cali ha ahaado ama maxamed ha ahaado ama yuusuf ha ahaado ama gabadh ha ahaado ama nin ha ahaado anadan waxa loo dejiyey hadle hadlahaasi haddaba muna si kullihi ah loogu dejiyey qof gaar sida cali lama bixin oo kale cali oo kale ma aha juziyi ma aha cali waxa weeye ninku hortaagan ninkana cali la yidhaahdaa laakiin anayaa la yidhaahdaa kuma odhanaya anala odhanayaan garanaya wadciga damiirku waa kulliyi waa hadlaa loo dejiyey guudooniba ha noqdee laakiin isticmaalka damiirku waa juziyi bal hadda u fiirsada halkaa ah. isticmaalka damiirku waa juziyi anada yaa isticmaala dee ka hadlayo qura unbaa isticmaala ama ninaada ama gabadha kolba ka hadlayunba ana odhan isticmaal ahaan waa qof gaar ah laakiin dejin ahaan waa shay kuliyi ah kolka waxay yidhahdeen damiirka maadaama kuliyi loo dejiyey sideebuu u noqon karaa acrafulmacaarif bacda lafdi اljalaala sideebuu u noqon karaa ama calamka suu uga macrifaysnaan karaa bay yidhaahdeen calamka dejintiisu waa wadci waa juzi baan doonayaa calamka waxaa loo dejiyey juziyi shay gaara loo dejiyey maadaama calamku shay gaara uu yahay damiirkuna shay kulliyi ah oo la wadaago uu yahay sidee buu haddaba ka kuliyigi ihi uu ka juziyiga uga macrifaysnaanaya su'aashaasi waa su'aal runtii nuxaadu ay isweydiiyaan in badan ay isweydiiyaan weeye jawaabo badan ayay culimmadu kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen saas saas saas uga macrifaysnaanaya waa hadle markaad dhinac ka eegto waa hadle ka hadlaya adiga hadlaye ma cid baa naftaada adiga kaa taqaan naftaada iyo kaa yaqaan baad isleedahay cali iyo adiga midkiine ma cali baad aqoon dheeraada u leedahay mise adaa is yaqaana meel kastood ka jilicsan tahay iyo meel kastood ka adag tahay iyo wax kastoo tahay haddaadan doodaynin waad istaqaanaa waad istaqaanaa haddii adiga lagu waraysto si dhab ah waad istaqaanaa waxaa tahay oo dhan waad ogtahay naftaada aqoon dheeraadaad u leedahay akhi kolka sidaa darteed damiirku dee waaba kan hadlaye kan hadlaya isaga iskugu aqoon badan acrafu lmacaarif bacda lafdi ljalaala adamiir baynu ka dhignay waxaa inoogu soo xigi doona haddii rabbi ogolaada tartiibku sheekhu inoogu sheegi doonaaye oo inoogu soo xigi doona waa oo martabada labaad ah calamka weeyi calamku ayaa martabada labaad inoo iman doona calamka talow yaa ugu macrifaysan bay yidhaahdeen calamka laftiisa waxa ugu macrifaysan waxa magaalooyinka iyo amkinada waxa buqcooyinka ku dhaca sida magaalooyinka oo kale imarka maka oo kale madiina oo kale hargeysa oo kale marka sidaa lagu yidhaa amaakintu way ka macrifaysan tahay waxyaabaha kale iyagoo calam ah ayaa haddana nooca ugu macrifaysan tahay dee way magac dheerta oo waddankaaga waddan ahayn magaalooyinkiisoo dhan taqaanaa waxaa ku soo xiga asmaadan caadigee dadka loo bixiyo waxaa ku soo xiga asmaada asmaauljinsiga la yidhaa ayaa martabada saddexaad xagga calamka ka gashay caalamka yaa ku xiga ismu ishaaraha ismu ishaaraha laftiisa wuu kala macrifaysan yahay yaa ugu macrifaysan ka qariibka ah haadaa iyo dihi iyo daa iyo kuwaasaa ugu macrifaysan yaa ku soo xiga mutawasidka daaka daaka yaa ugu dambeeyo ugu fog ka baciidka ah daalika kaasaa ugu fog isna saddexdaa qaybood ayaa loo qaybiyaa ismu ishaaraha waxaa ku soo xiga ka casha wata ismu ishaaraha waxaa ku soo xiga ismiga mawsuul baan doonayaa ismiga mawsuul ayaa ku soo xiga halkaa haddaba ismiga mawsuul markaynu macrifo ka dhigno isaga hal su-aala ismiga mawsuul culima la isweydiiyaa ismiga mawsuul culimada usuulku waxay ku dareen alfaad ulcumuum saama ku darnay cashiradeeni ismiga mawsuul maxaynu u naqaanay waa minhee min alfaad alcumuum ismiga mawsuul xagga usuulka marka la joogo waa min alfaad alcumuum alfaad ulcumuum waa alfaad wax badani ay soo hoosgelayaan qoladeenanina waa macrif ina yidhaahdeen naxwiina waa macrifu ina yidhi sideebay isku waafaqayaan ismiga mawsuul waa min alfaadi alcumuum iyo waa macrifada sayta isku waafaqayaan waa su'aal aan u baahanahay inaad ardayay soo sharaxdiin su-aashaa idinkaan idin dhaafayaae bal cashirkeenna berriya isku daya inaad jawaabi keentiin eeg ismiga mawsuul sow horta ma garanaysa inuu ahaa min alfaadi alcumuum halkana inuu macrifo yahay soo ma hayno isku daya bal inaad soo sharaxdiin oo sababtaa ah heer iminka aynu wax baari karno runtii waan joognaa soo baadha oo jawaabta saxdaa isku daya inaad ii keentiin ismiga mawsuul su-aashaasaan ku dhaafaynaa almucaraf bilaadaad waxaa la yidhahdaa u kala macrifaysan yahay laftiisu waxa ugu macrifaysan almucaraf bilaadaad ka asha xuduuriyada asita alxuduuriya waa midka hortaagan de alrajul waa ninkan i hortaagan weeye alqismu alawal qaybta koobaad adamiiru waa damiirkii wahuwa damiirku acrafu sita lixda isagaa ugu macrifaysan walihaadaa sidaa darteed bada'tu bihi hadalkii isagaan ka bilaabay wa cadaftu waxaan ku soo cadfay baqiyata almacaarif macaarifta intii soo hadhay calayhi dushiisa ayaan ku soo cadfay oon iskugu keenay bihuma eh, kelmadda huma aanoo isticmaalayo welibana sheekheennu huma ayuu isticmaalaya ereyga huma buu isticmaalaya wa huwa cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa camaa dallaka kutusiyo calaa mutakalimin hadle ka oo kaleba weeyi ow mukhaadabin lala hadle ka anta oo kaleba weeyi ow ghaa'ibin laga hadle ama maqne ka huwa oo kaleba weeyi wayanqasimu wuxuu u qaybsami ilaa mustatirin mustatir iyo barizin liannahu isagu laa yakhluu kama madhnaanayo ima an yakuuna lahu inuu u yahay suuratun suuradi fi lafdi xagga dhawaaqa iyo lafdiga owla iyo inayna u ahayn falawalu ka hore ee suurada lafdiga ku lihi albaarizu waa baariska kataai taa'i qumtu waan istaagay ta'deeda oo kaleba weeyi wathaani haaniguna almustatiru waa ka mustatirka ah kalmuqadarika lagu qadarayo fii naxwi qowlika qum qum waa istaag anta baa loo qadarayaa uma likullin mid kasta waxaa u sugan oo min albaarisi baariska iyo walmustatiri mustatirka ah inqisaamun qaybqaybsan bictibaaraatin dhinacyo biictibaarin dhinacyo marka la eegayo fa ama almustatiru mustatirku fa yanqasimu wuxuu u qaybsami biictibaari wujuubi alistitaar istitaarku waajibnimadiisa marka la qiimeeyo wa jawaasihi iyo bannaanidiisa ilaa qismayni laba qaybood waajib alistitaar mid qarintiisu ay waajib tahay iyo wa jaa'izihi mid ay bannaan tahay wa wanacni waxaan uga jeednaa biwaajib alistitaar ka laa yumkinu uuna suuroobaynin qiyaamu daahiri magaca daahirku inuu istaago maqaamahu meeshiisa wadaalika kaasi ka damiiri waa damiirka almarfuuci lagu rafcinayo bilficli lmudaaric ficilka mudaaric almabduu'i ee lagu bilaabay bilhamsati hamsaha ka aquumu waan kacayaa oo kale ow binuuni ama nuunka ka naquumu waanu kacaynaa oo kale ow bitaa'i ama ta'da ka taquumu waad kacaysa ayoo kale alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkayn annaka adigu laa taquulu inaadan odhanaynin aquumu zaydun maba bannaana aquumuna waa ana zaydna waa nin magicii ismaba geyaanba walaa taquulu ma odhanaysid naquumu camrun af carabiba ma aha wanacni waxaanu la jeednaa bilmustatiri bilmustatiri ka mustatirka ee qarsoomaya jawaasan jaa'isnimo maa yumkinu kuu suuroobayo qiyaamu daahiri daahirku inuu istaago maqaamahu meeshiisa wadaalika kaasi ka damiiri lmarfuuc waa damiirka la rafcinayo bificli lgaa'ibi ka maqan ficilkiisa lagu rafcinayo naxwu zaydun yaquumu zayd uu istaagaya alaa taraa war miyaadan ogeyn annahu yajuusu laka inuu kuu bannaan yahay an taquula inaad tidhaahdo zaydun zayd yaquumu hulaamuhu inankiisiiba kacaya oo hulaamka aad faacil yaquumu uga dhigto wa ama albaarizu ka baariska ah fa innahu yanqasimu wuu qaybsami bixasabi alitisaal xagga itisaalka iyo xidhiidhka walinfisaal iyo xagga infisaalka iyo soocanka ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsami mutasilin mid mutasila wa munfasilin iyo mid munfasila falmutasilu mutasilku huwa ladii ka weeyaan laa yastaqilu aan la gooni noqonayn binafsihi naftiisa ka taa'i qumtu oo kale waan istaagay ta'da ku jirta walmunfasilu munfasilkuna huwa ladii ka weeyaan yastaqilu la gooni noqonaya binafsihi ka ana iyo wa anta iyo wa oo kaleba weeyi wayanqasimu wuxuu u qaybsami almutasilu mutasilkii bixasabi mawqicihi agga bixasabi mawaaqicihi meeluhu dhacayo marka la eego fil icraabi xagga icraabta uu ka dhacayo ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood bu u qaybsami marfuucin mid la marfuucilmaxali maxalkiisa mid la rafcinayo wa mansuubihi iyo mid la nasbinayo wa makfuudihi iyo mid la khafdinayo fa marfuucuhu kala la rafcinayaa kataa'i qumtu qumtu ta'deedoo kale weeyi fa innahu faacilu waa faacil wa mansuubuhu ka la nasbinayaana ka kaafi akramaka akramaka kaafkiisoo kale weeyi fainahu mafcuulu waa mafcuul wa makfuuduhu kala khafdinayaana kahaa'i ghulaamahu ghulaamahu hadiisoo kale weeye fainahu mudaafun ilayhi waa mudaafun ilayhi baa laga dhigi wayanqasimu wuxuu u qaybsami almunfasilu munfasilku bixasabi mawaaqicihi meeluhu dhacaya marka la eego fi licraabi icraabta dhexdeeda ilaa marfuuci lmowdic mowdiciisu miduu rafcisan yahay wa mansuubihi iyo miduu nasbisan yahay majruurna lama helin falmarfuucu marfuucu isnataa casharata kelimatan waa labiyo toban kelmadood ana weeye naxnu weeye anta weeye anti weeye antumaa weeye antum weeye antunna weeyi huwa weeyi hiya weeyi humaa weeyi hum weeyi hunna weeyi wa mansuubuhu ka mansuubkiihina isnataa casharata kelimatan aydane waa labiyo toban kelmadood iyaaya weeye iyaanaa weeye iyaaka weeye iyaaki weeye iyaakumaa weye iyaakum weeye iyaakunna weeye iyaahu weeye iyaahaa weye iyaahumaa weye iyaahum weeye iyaahunna weeye fa haadihi tan alisnataa casharata kelimatan labiyo tobanka kelmadoodihi laa taqacu ma dhacayso ilaa fii maxalli nasbi mid nasbisan meeshii mooye wax kale kamaa anna tilka aluwala sida kuwa horaba laa taqacu ayna u dhacaynin ilaa fii maxalli rafci meel mid rafco ay leeyahay mooye meel kale taquul waxaad odhan ana mu'minun mu'min baan ahay fa anadu mubtada'un weeyi walmubtada'u mubtadahana xukmuhu xukunkiisu alrafcu waa rafco wa iyaaya aniga unbad unba wa iyaaya wa iyaaka adiga unbaan akramtu ku sharfiyey fa iyaaka mafcuulun muqadam waa mafcuul la hormariyey walmafcuulu mafcuulkana xukmuhu xukunkiisu annasbu waa nasbo walaa yajuusu ma bannaana an yuckasa daalika arrinka in la cagsiyo falaa taquulu odhan maysid iyaaya mu'minun ma odhan kartid anunbaa mu'mina adoo u jeeda wa anta akramtuna ma odhan kartid wa calaa daalika sidaa uun faqis uga qiyaasa albaaqiya inta soo hadhay walaysa ma aha fi damaa'iri damaa'irta dhexdooda almunfasilati ee munfasilada ah maa mid huwa isagu maa mid huwa isagu makfuudu lmowdici mowdiciisa la khafdinayo bikhilaafi almutasila ta mutasilka ah ayay khilaafsan tahay laakiin walamaa dakartu markaan sheegay anna damiira damiirku yanqasimu inuu u qaybsami ilaa mutasilin mid mutasila wa munfasilin iyo mid munfasila ashartu waxaan farta ku fiiqay bacda daalika intaa kadib ilaa annahu isagu mahmaa amkana wax kastoo suurooba mahmaa amkana mar kastay suurowdo an yu'taa in lala yimaad bilmutasili mutasil falaa yajuusu ma bannaana alcuduulu in laga leexdo canhu mutasilka ilaa munfasilin looga leexdo laa taquul odhan maysid laa taqul ha dhihin buu yidhi laa taqul laa taqul ha odhan qaama ana ha odhan walaa akramtu iyaayana ha odhan iyaakana ha odhan waa litamakunika waxaa kuu suuroobaya min an taquula inaad tidhaa qumtu iyo wa akramtuka bikhilaafi qowlika hadalkaagu se wuu khilaafsan yahay maa qaama ilaa ana halkan itisaalkii baan suuroobaynin oo maa qaama isma taagin ilaa ana ani mooye haddaan idhaahdo itisaalku suurtagal ma aha infisaalun baa halkaa loo baahan yahay maa qaama ilaa ana wamaa akramtu maanan sharfinin ilaa iyaaka adiga mooye ereygaa iyaaka abaynu u jeednaa fa ina alitisaala itisaalku huna halkeennin mutacadirun suurtagal maaho wuu cudurtoobay lianna ilaa ereyga ilaa ah ayaa maanicatu minhu u diidaysa itisaalkii falidaalika sidaa darteed jii-a waxaa lala yimid bilmunfasili munfasil baa lala yimid munfasil waa inaynu keennaa haddaba munfasilka haddaynu itisaal u bedeli lahayn hadafkii macnihii baa oo dhan baa lumaya ma akramtu ilaa iyaaka haddaan akramtuka ka dhigo akramtuka isku macno ma aha akramtuka iyo ma akramtu ilaa iyaaka waa laba macnoo aad u kala fog balaaqada ayaa lagu sharxaa kolka laba macnoo aad u kala fog baa halkaa ku qoran uma istanaytu waxaan ka soo reebay min haadihi alqaacidati qaacidadan waxaan ka soo reebay suuratayni laba suuradood baan ka soo reebay yajuusu fiihimaa waxaa bannaan alfaslu in la kala fasliyo maca tamakuni kiyay suurtagal noqonayso min alwasli in la wasliyaa wadaabit اlأulى ta hore daabidkeegu an yakuuna damiiru damiirku waa inuu yahay haaniya damiireyni laba damiir koogii dambe oo awaluhumaa kooga hore acrafu uu ka macrifaysan yahay min ahaani haaniga walaysa marfuucan marfuucna yuuna noqonin ka dambe ka dambaha marfuuc la diidaya naxu salnihi oo kaleba weeyi wakiltu kahu oo kaleba weeyi yajuusu waxaa bannaan an taquula inaad tidhaa fiihimaa dhexdooda salnii iyaahu wakhiltuka iyaahu wainamaa qulnaa waxaanu nidhi addamiiru alawal damiirka koobaad في daalika kaa acrafu uu ka macrifaysan yahay lianna damiira almutakalim damiiru lmutakalimka ayaa acrafu ka macrifaysan min damiiri lmukhaadab oo salniihi hd hadu waa gaa'ib ya-duna waa damiir lmutakalim wa damiir lmukhaadabi damiir lmukhaadabkuna acrafu uu ka macrifaysan yahay min damiir lgaa'ib mutakalimkuna gaa'ibka dee waa min baabi owla inuu ka macrifoobo wadaabitu haaniya mas'alada labaad daabidkeegu an yakuuna damiiru damiirku waa inuu noqdo khabaran kuwa lamidkaa ah midkood buu khabar u yahay sawaaun waxa isku mida kaana ha ahaada masbuuqan mid lagala hormaray bidamiirin damiir am la amayuuna ahaanin falawalu ka hore naxw asadiiqu hu baad odhanaysaa asadiiqu saaxiibkii kunta waad ahaatay hu oo saaxiibka ayaad ahaatay wathaani ka labaadna asadiiqu kaanahu zaydun kaanahu hadaa ma arkaysaa kuntahudana hada dee ta damiir kale lagala hormaray kaanahudana dee damiir lagala hormarin inaga lahayn masaladan waxaa la rajaxaa inaan laba damiir loo baahnayn asadiiqu saaxiibkii kaana hugu ahaaday saaxiibka zaydun zayd yajuusu waxaa banaan an taquula fiihimaa labadaba inaad tidhaa kunta iyaahu baad ahaatay wa kaana iyaahu zaydun ba ahaaday watafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana alwasla wasliga iyo xidhiidhku arjaxu inuu ka xoog badan yahay fasliga fi suurati اlأuulaa suuradda koobaad idaa lam yakun ilficlu ficilku markuuna ahayn qalbiyan wax qalbiga ku tacalluqa naxw salniihi salniihi dee qalbi kuma tacalluqda waa suaal salniihda itisaalka ayaa ka xoog badan infisaalka waayo qur'aanka oo dhan waxa ku soo arooray itisaalka wa acdiniihi oo kaleba weeye walidaalika sidaa darteed lam yaati ma iman fi tanziili qur'aanka dhexdiisa ilaa bihi wasliga mooye wax kale ka qowlihi tacaala oo kaleba weeye anulzimukumuhaa anulzimukumuhaa kumtanina waa damiir haaduna waa damiir wowgana waa lagu kala fasliyaa iyo in yas'alkumuuhaa kumtuna waa damiir haaduna waa damiir wowgana waa faasil iyo fasayakfiikahum ullah fasayakfiika kaafku waa damiir humtuna waa damiir wakhtalafuu waxay isku khilaafeen fii ma idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay qalbiyan naxu khiltukahu oo kale adaan kuu maleeyey wadanantukahu oo kale waan kuu maleeyey iyo wa fii baabi kaana labadaasaa la ysku khilaafay naxu kuntahu oo kale wa kaanahu zaydun oo kale faqaala aljumhuuru jumhuurtu waxay qaateen alfaslu in la kala saaro ayaa arjaxu xoog badan fiihinna kuwan dhexdooda wakhtaara bnu maalikin ina maalik wuxuu doortay waa maxamed ibnu maalik fii jamiici kutubihi kutubtiisa oo dhan wuxuu ku doortay alwasla xidhiidhka fii kaana kaana in la xidhiidhiyo ayuu doortay kaana iyo akhawaadkeed kaana iyo akhawaadkeed hal la xidhiidhiyo buu yidhi waa waxa naasikha ah ee sidaynu ognahay waxna rafcinaya waxna nasbinaya wakhtalafa ra'yuhu maxamed ibnu maalik ra'yigiisu wuu iskhilaafay fi lafcaali alqalbiya afcaasha qalbiga ah ee labadaba wada nasbinaysa sida danantuka iyo khiltuka oo kale fataaratan mar waafaqa aljumhuur jumhuurtuu waafaqay jumhuurtiibu waafaqo fasliga ayaan doonayaa buu yidhi waxay u cileeyeen fasligana waa khabaroo khabarkuna asalkiisu waa inuu munfasil ahaado wa taaratan mar kalena khaalafahum jumhuurtuu khilaafay maxamed ibnu maalik kutubtiisana labadaba waynu ka helaynaa in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeennu maanta wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam